والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الدرس الثالث عشر درسgii tunung i sadahaad khilaafat cmar bn الخطاab cmar بن خطاab khaliifnimadiisa wa radi allahu taعala canhu huwa cmar cmar bn الخطاab بn nufel alqurashi waay wakunyat kunyat cmar cmar kunyadiis abu xafsin wa walaqabhu laqab cmar cmar laqabshay far yani alfaruq cmar lfaruq wa welisa huwa cmar yala dhali bacd nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabaga bacdishay bitalata casharata tumi sd bacdishay sanatan min sana yala dhali wataraba cmar cmar ya baarbaarin cala shahaamati geesanimo i wanajasati geesanimo yag waljur'ati diirishiya kabaarbaari wa qawl lxaqi wacala qawl lxaqi qool xaqe kagoolow sheeya kabaarbaari walama bucisa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi marki laadi ya kana cumaru cumar may haaday min ashad lmucaaridiina dadka kahorkooya kanka doron iya kumid haaday lilislaami islaamka kahorkooyaye ilaa an haajara lmuslimuuna muslimiinta ilaa ku hijroodan ila alxabasha xabasha intikaan ku hijroodan wara'aa huwa cumar maaragay shidata tamasukihim tamasuki lmuslimiin muslimdi muslimiinta kobsashadooda shidadeedii arag bidiinin diinka kobsadaayaan i wataxamulihim ungebsadowkol alaadaaqib kalinjeesidaa ungebsadaayan i ala mufarakati lawdani watagyaalka faarugo sheerjasidaayan dulgaadaanarag markaasa muslimiinta maki oo diintiyo sudun jegsadahayaan ama diintiyo lay xageetaisel fasharaxa allahu ilaahay waasac weelay sadraw sadra cumar cumar hebadkiya ilaahay waasac weelay lilislaam islaamkan kuwaasac weelay faaslama huwa cumar islaami wa kana cumaru cumar may haaday quwatan hoojin iyo haadi lilmuslimiina muslimiinta ki hooji yaha xataa qaala asaxaabatu ilaa asxaabta ku eran maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru ilaa saas ku eran maa zilnaa mazulna acizatan sharafmaku zuulno mundu wakti aslama cumaru cumar islaam ilaa ku bilaaw ilaa muslimiinta saas ku eran macnaha khilaafat cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab khaliifadiisa haadihi maxaluha wa mabxaduha huwa cumar cmar bn اaab cmar بn aab way ibn nufayli nufel arisha eh, alqurashiy quraish lnisbey alcadawiy cadawi lnisbey wa kunyat kunyat cmar cmar kunyigis abu xabsin abu xabs waay libeki awshay waay xabs manaha libe magaashay magayaalshay badin laba maba kumid aritisna xabs wal eray laakin xabsad hade yani abu xabsin libeki awshay waay walaqabhu laqab cumar cumar laqab shay koofartiis ama naanestiis alfaaruq cumar lfaaruq wa lianahu faraqa bayn alxaqi walbail xaqi bail iya kal saari saasa cumar lfaaruq lang heri wulida huwa cumar iya la dhali bacd nabiy nabag bacdishay sala allahu alayhi wasalam bitalata casharata tumi sedi sanata min sanati lgurog iya la dhali dhaladi bacdishay tumi sedisaniya dumboy cumar markaasa dhaladi tumi sedisani rasuulka wiilay sala allahu alayhi wasalam watarabaa cumaru cumar iya baarbaaray cala shahaamati geesnimo iya kabaarbaari wanajdati fikir wanaaf iya kabaarbaari lam fikir shaedin fay leehay cala shahaamati geesnimo iya kabaarbaari wanajdati wacala najdati fikir wanaaf iya kabaarbaari alfikr fikir fayl oo fikir wanaaf iya kabaarbaari geesnimana walerel nafsiya najdada iwa jura isku mid aadn washahama walmajda waljura kuli dirisila wataraba baarbaaray ala shahamati geesinima wanajdati fikir wanaag ama geesinima waljur'ati diirisho intaasa ka baarbaari wa wa qawli lxaqi wacalaa qawli lxaqi qoolka xaqe ka goolowshe iyo ka baarbaari walamaa bucita rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi marsi lahabi ya kana cumaru cumar may haaday min ashad lmucaaridiina haan ka horgooyayan oo rasuulka ka horgooyayan kaan ka dorong iya kumid haadi a lilislaami ka horgooyen wakana cumar cumar may haaday min ashad lmucaaridiina haan oo ka horgooyayan lilislaam islaamka ka horgooyayan ha an ka dorong iya kumid haadi ilaa an haajara lmuslimuuna muslimiinta ilaa kuhijiroodan ila alxabasha habashon kuhijiroodan wara'aa cumaru cumar mayda ayoyey wara'aa ma ergay min aru'yati aragenya lugushani wara'a huwa cumar may aragay markiisu islaamkisun eedan ka horjeedo dadka islaamka galan islaamsho eedan haysadana yani ye may liyaabay islaamkan oosadan fayl dadkan oosadan haysadan oon dhimadahayan on dulkaadahayan wal fayllay ameyaysan wara'a huwa cumar may aragay shidata tamasukihim tamasuki lmuslimiin muslimiinta gobsashadooda dorsanaanteed ya argi bidiinin diin lmuslimiin muslimiinta diintooda gobsadaayan وataxamulin taxamuli muslimiina muslimiinta degsadokoodi aragi aldaa dhegsato linjeysada degsadaayan وacalى mufaaraqati اlawtani وataxamuli mufaarishidii oo magegsadokoodi aragi calaa mufaaraqati اlawtani wadanyaalkooda faarugawsho gegsadaaya diintiyo lay inti kuhalaa ufaterta wadansho kufaarugaayan wadan lakutawa wadanka lakutawa wadanka ariibnimo dhib badanta gegsadaas gegsadowkaas oo dundul qaadayan markaasa diintan diinfaylwamaayo dadkan sugan kagegsadaayan on dulgaadan dhibkasarinjeesdiyasar fasharaxa allahu ilaahiya waasac weelay sadra sadra cumar cumar hibiska ilaahay waasac weelay lilislaami islaamkiyan waasac weelay reer faaslama cumar cumar islaami wadalika alislaamu hoosan degna islaamkaas may haaday wadalika alislaam islaamkaas kaasena kaainun may haaday bibarakati dacwati rasuuli calayhi salaatu wasalaam ilahay rasuul shay tuugmadiis barakadeedii ahaani oo rasuulka ilaahay tuugi oo may ku tuugay allahuma ya allah alehyow aciz alislaama bicumara sen aw fi riwaayatin ukra aciz alislaama biaxad alcumarayni lamadi cumar koosho ilaah kuhoojiyar mana camr bnu hishaam oo abujahl ah eh, iyo cumar bin khadaab lamadaas ahaay koosho kuhoojiyar mana allahuma ya allah alehyow lamadaasa gaaladan ka dadkaayeen lanka leeraayo abujahl leeraw camr bnu hishaam lankasaw iyo cumar bin khadaab hanuun muslimiinta dhibi jiran dadgeese ho eedan dhib badan oo islaamkana dhiba ka horjeedo ahayn markaasa rasuulka sala allahu alayhi wasalam fikray lamadan kooshoha islaama fadin amana islaamka hogowsado fadiyeen markaasa ilaahay soogi allahuma aciz alislaama biaxad lcumarayni lamadan cumar koosho baab takliib lay wa camr bnu hishaam iyo cumar bin khadaab wa marki dem ilaahay maingaderay cumar abujahl waaba fircawn hadi uma banagday yani kakasaaray rasuulka diinta kahorjeedowsho gaalnimo kadamadikaa dadartilakadilaayahay kalkun yani taahay kan areed ilaahay agbali allahuma ya allahu aleh aiza rasuulka barakadiis iyo ilaahay islaamkas kasi allahuma ya allahu aleh aiza anta ilaahu hooji alislaama islaamka hooji bicumara cumar hooji ama biaxad lcumarayni duaay kala saasaason jirta waqala nabiyu alayhi salaatu wasalaam ilahay rasulsi may ngaray licumara cumar may ngaray usoo amaana may ngaray wallahi ladi macbuda ka dhaarade nafsii naftay biyadi yadi ladi ladihi gacantiis kusugnaatay ka maa laqiyaka shaydaanu shaydaan makiila kolom maa laqiyaka shaydaanu shaydaan makiila kolom saalikan xaala kawnika saalikan haal efaki maraas fajan dariigan dariig maraas dadka wilisha makilakulon ilaa salaka huwa shaydaan maray kayra fajika kayra dariigika wadada keyrka lay maray wa yani shaydaan sikin koobsadaw jidkan hoob cumara gaadi leero cumar baad meelo marta usuna jidko kale la jiro la gale mana jidki adgaadireeskadhon ma marakon sikin koobsadaw wa kolka saasa rasuulka kaamaani wallahi ladi macbuud yaka nafti naftay biyadi yadi ladi ladi gacantis kusugnaateek dhaaraday maa laqiya malakolo maka ada shaydaanu shaydaan makilakoloma saalikan xaala kownika saalikan haal ada fajan ay bariikan wada maraasa gadda ilaa salaka shaydaanu shaydaan mare gayra fajika gayra dariigika wadada wadan haynilay garda jeexay mare wa saasa rasuulka ka amaani sala allahu alayhi wasalam cumar markiisaa islaami wa wa kana cumaru cumar may haaday kaiiranki badan ma eedan badana yushir lishuray cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha korshay kulishuray biashyaa sheeyaala kulishuray ashyaadaasoo marka dambe yanzil qur'aan qur'aan haladego bihakilashaahladego wadalika kamas'alati asra bedrin beder dhafaaleeda masaladeeda oo kale wa kamasalati lxijaabi masalat lxijaab oo kale wal badana maanaa cumar may larey yani waxyaalihii usoli ilhaamiya kumide ilhaam ilhaamiya ilaahisi mulhamiinta kijari mana umaday hadii langi ilhaamiya jaro cumaru si rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam walfadal oo rasuul ala sado mal weelo eraayo sidii yeedahasi qur-aanka digaa jarti mana sanse oo kale kumide ilaa mayli sheegay tumi afar oo kale muwaafaqaatu cumara lere cumar wal ilaahi kuwaafagi oo cumara wal sheege ilaahayna aayada kadejiye muwaafaqaatu cumar tumi far i dhowra direen badinyin kumi afar oo kale la sheegay kolkun yani aayat lxijaaba kumide haye yani waahi kanga kumide tanga dildoog oo kale kumide ahay yani waki masalan ba migaadka oo meelanga dilile marki dawaafka la dhamaay bacdi sharaka dawaaf la tukado oo yani musala ibrahim oo kale kumide maqaam ibrahim oo kale kedaalshe salaad makuwaldata oo kale usaraay adwal badan iyo jar oo cumar dalbisha ilaahay firidaw oo marki damben ilaahay waafaqa qur'aanka dejiya muwaafaqaatu cumar liraw wakana huwa cumar may haaday kaiira in badan ma in badan maat mana kaiira taaslasam wakana wakana cumar cumar may haaday kaiira in badan ma in badan ye yushir huwa cumar ishaaray cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul korsheyan ishaaray biashyaa sheyaaliyan ishaaray ashyaadaas oo llahu ta yanzil lqur'aan qur'aan digow biha bilashyaayo rasul ala saba mal weelo ere marki qur'aanka degay may kumid e wadalika kamasalati asra bedrin beder kuwood lagafaali masaladeeda oo kan beder haa lagafaali gaaladii badnaayentooda waasun gool lagafaali rasuulka saartalishoorisa weelanang er gaaladan cumar ma eray langlaargood goorto gaallay ma ahaa gaal naxriis man leh makaan anoo buriyeeno dhibkin untjsiden ma ahaa kila aragooba hal diloy hal hal diloy waana qof kastaba intiinu naxariis gaalanin haynin ogaadena qofka qaraabadiis alan dhiibay gaal kasta an qaraabaday hiblo halan dhiiboy o yani wa kay alan uh, walaashay yani halan dhiiboy hiblo ail halan dhiiboy hiblona hiblo halan lama qaraabadiis halan dhiiboy oo gaala ila muslimiin gaaladii waa qurayshi waa hanono gaalo hanono islaamnagda lamba gaala meelkogobadi lamba qaraabadiis halan dhiibo halkilo rasulkan abubakar na lashoori abubakar meera yani nimankan kolley qaraabadaana leya inkastoo diintan ikhilaafeen walaalyogaana ley ahan diinta hadna ikhilaafena baridamb ilaahay may mudinya ini dhabarsho dad badan oo islaam e kubiyo mudinya yoon islaamaha mudinyina yani geeka hoogyig yambaan naaha jizilay kugaadna kugaadno fidi maalay kugaadno furunen isku dhina mana mes rasuulkana tiyarahay sala llahu alayhi wasalam tidiyadahay tiwalka degaali rasuulka sala llahu alayhi wasalam may saasan weelangali may jizian gaadaten oo maysado cumar cumar ya rasuulka hadalki adkaay may jizin gaado tangalel may jizi gaado mederten hadalay bu ah islaamka hada nuguli mahoogeysane bes iyaalka dagaali bal malsin haysado leri laakin diwalka cumara la rahay ti cumaran kooyay rasuulki sala allahu alayhi wasalam iyo abubakar oo ooyayan in kooyay haysi mana o saray rasuul allah may kooya haysan hadii wal lakooyi korayin anin ooyey hadii oysan waayan is oohiyey may kooya haysan eri bes markaasa dagaalaan idegay quraangan idegay kaayigii ka ala adkaayayo saasaan idegdiala sasaasahay kolku maanaa walbadana oo usi ra'yooya yajari iwa masalat lxijaabi oo kale xijaabka masaladiis rasuulka mere rasuul allah bilaantaa ibroog zawjaalka dhabta lan faajir eho ilaahay kobsadaane arage lang ilaahay kobsada arage sabasan ee eh, mixijaabto ay mana xiligii hor bilaanta may kuwa mixijaabna xijaab majar saas bilaantan eta darbasaarka laysoo lasku saardaayo xijaab marmar an lahayne saas oo kaleya haali jirin kolku marki dembi reed isla marki aayada ilaahi adiji xijaaban waa la leli macnaha ay yani xijaab saardaa leli macnaha walyadribna bikumurihina cala juyubihina tan ilah isla marki aayada adiji xijaab saardaa leli si waktigaas dan bilaayo kolkun bilaanto maylan baahanya ina isaskuraano xijaab gaadaano isaskuran macnaha cawradiyo lang aragno kolkan walbadana oo usasaas oo kale ay oo usra'yooyey qur'aanka kategiyajarure wakana kaira yanzil qur'aan biha fi lashya kamasalati asra bedel bedelku la dhafaali masaladii oo kale wakamasalati lxijaabi xijaabki bilaantil asra masaladii oo kale wal badana oo isishaareeyay qur'aanka degaayajarwa asilatun hadi asila wakana cumaru cumar may haaday quwatanki oo hoojin yan haadi quwatan hoojin ya lilmuslimiina muslimiinta ya hooji xataa qaala asaxaabatu asxaabta ilaaka goolan ma jirnaa acizatan mundu aslama cumar iran cumar yani waa kay lankasaaso gooli cabdullaahi ibn mascuud ali sheegay saaxibu siwaag wanacleen ahay kol meera ma jirnaa acizatan sharaf makazuulneeri mundu waktila kubilaaw aslama cumar cumar islaami cumar ba islaami sharaf ay cumar marka islaami gaalada idan argage gaaladi kutirsanay cumar ba waa kagali bes waa islaamka hogo yeeran cumar markiisa islaami oo rasuulkan koy sala allahu alayhi wasalam oo daaru arqam bin abilarqam yaki islaami cumar arqam bin abilarqam daartileray oo muslimiinti asaabta kudhado mudaayano ka jareen miila kakulama jareen miila ka islaami safa waay maka waago shakiyaali jabalu safa kor shakiyaali kolku miila yani waa kay masalamta ahay yani ka islaami markiisa islaami mer rasuul alah nortaxag makateganini ahaa alasnaa cala lxaqi una xaq makateginini ahaana baadil makategina gaalada ha obsaasata maintan kadhineeri mana maintanka jarne landa dhuumadeeri sankooba kategi yakbalandimadeeri bis markaasa merahin binaanka bahana geeka lamasafa binaanka bahana gaalada sidin arag anon argahame isla markiiba yani abu cumar safka waa islaamkin gaamiyonagadi hamze omar dhaho islaameysun geesig muslimiin gaalada hada jara geesig islam rasuulka deersheysun safkoyn gaami lama geesiyaalayo oo safar wedan iyo binaanka maden muslimiin gaaladii markaas arka kakadhidi bes waa islaamki binaanka dayer tan layureed maajirna acizatan mundu aslama saxaabigi layureed maajirna mazulma acizatan sharaf makazulma mundu wakta aslama cumaru cumar islaamiyadi asilatun hadihi asila man huwa ayu cumar bnu lkhadaabka ayu cmar بن الخطاaب بن نfel بن qraiشhin وakunyatho abu xabsin وalaqab alfaruq mata weligda mele dhali bacd النabiy بثaلaثa caشhaرaتa sanata kayfa kana bucisa salambi rasuul الlahi sal الlah kayfa sideeba kana cmar o aadi yوma maalin oo bucisa rasuul الlahi laadiyahay rasuulka laadiyahay cmar sayahay walama bucisa rasuul الlahi sal الlahu عalيه وsalam kana cmar cmar may haaday min ashaد الmcaaridin ahaan kahorkoysan lilسlaami kahorkooyen kan kadorong yahaan kadorong yahaali wa ma kunyatuhu radia allahu taala canhu kunyatuhu abu xabsin ma lagabu lagabu alfarubu adarsu raabi cashar darsigi kumi afaraad fatxu shaami shaam furushadiye cumar kalku hadii markay khaliifnimadii gobsadi meeli arinti loogday oo ghazawaadki loogeen la horansii wadow nagadi dadkale hoosan iyo muslimiinta iyo murtadiin walakalaaba mimile holis orey intarerow gali fatx shami sham furashadeed hada hadi maxaluha bacda fatxi lyarmuk makaanka yarmuk leeraay markii la furday bacdishe oo khalid bin walida furday kusoo meelo roogo aranta meelini roogdo yani abubakar dimadiya arni cumara arinti lakwareeji bacda fatxi cumar nusuna maybwa khalid iyo ciidankaorwidaay cazili abu cubaydi hadin amirinka dheki bacda fatxi lyarmuk makaanka yarmuk leeraay furashadiis kabacd yasaara abu cubaydata bn ljarax abu cubeydat bn اljarax iyo socdi min yani min alcasharati mubashiriin kumid ah bijaysihi jaysi abi cubayda abi cubayda ciidinsha iya la socdi ilaa dimishka dimishkan diken la socdi wa kana khalid bn lwalid khalid bn walid iya may bahaade huwa khalidki ngor maraw aljaysa ciidanka ngor maraw faxaasara shiri yani waa dimishka iyo shiri sabciina laylatan todobaaton hamiin magaalada dimisk oo caasimatu rum caasimatu sham sham caasimadi ahayti wa wasamica khaalidun khaalid may dheegay daata laylatin fi laylatin laylado may dheegay mawlaa laylo ibuuq dheegi fi dimishka dimishka dhahdiya qaylo ibuuka dheegi facalima may ogaaday facalima huwa khaalid may ogaaday ana aljunda ciidanka sanacuu ciidanka meeri roogan gaalad meeri roogan sanacuu ini waliimatan waliimo samaysteen oo sakiro ku sukramen bilwaliima gaalo lay wa walima inti samaysadeen akorkun kamro dhameena sugraamena gayli bog iska daren wataraku kutaben digaala hortiyo surung mana odowjo hortiyo muslimiinti hortiya surung markaasa walimi wal samaysadeen sugraam wataraku kutabena mawaaqifahum makaan istaagyaalkoodiya kutaben alxarbiyata military linusbay meeriyo dagaalka aagi kajaran kubeen wa iya ogaaday dheegi fatasallaka khaalidun khaalid ya suura almadinati madina derbishe tilaabtadi watabica may raheen abu khalid bacdu shujacaani geesiyaali muslimiinta ee bacdu kumid ee reheen uma fataxuu fureen albaaba baaba madinati madinadii dimashki ilbaabshee furen wakabaruu takbir sileen fadakala ljaysh lislaamiyu jaysh lislaami yaa galay mukabiran haaliki takbir silaw faafaada jund roomi room jundishoona mirowi min sukri ma kumiroen wadalabuu asulxa heshiisa dalabeen walamana dalabeen waawal qobsadaysukrasi magaaladi laka aruray kolka aman yo degaalamaay mae heshiisa dalabangiya maana fasaalaxa abu cubaydata abu cubaydiya laheliyey hum yani aroma romiya laheli waamana amin wali hum aroma waarsalacu abu cubaydata diray licumara radialahu taala canhu yan diri yubashiru haal abu cubaydo bishaareyahu cumar bifati fati dimishka caasimatu yani waa um dunya lera um dunya dimashkadi manaa dagaalka socdo suuriya lilay mayba shamta meelilakukuma shamt yani meelinka winaytiun marki dembe islaamka cumar adeersi hadi ilaa muslimiinta taasu matala sham hadi muslimiina degin laakin islam hay dhibaato mayba gaari kudamboyta wal iska diri muslimiinti yani waka taasu islaamka meelinka win oo yani dacwada laakagudbii jaray islaamka yani waka ciraaq lakumaamulo jariyahay ciraabi islaamka mayl kumaamuli jiray rasuulka bacdishay iyo niyo yani shaamala kumaamulaay lamada meeloodba waa umawiyiin dadheeraw iyo ah yani waa ki masalan bacbaasiyiin o lishareraay saasalan hukumaayo kolkan walbadan diinta bacbadana kutubta lahsanaysi kutub meelo shaantas iyo ciraabkasa badana lahaksaabe an wadeerana lahakusanaysi islaamka meela asaabta meelan guuren meela dega sardaanka waa dhadeen dacwada islaamka meela lakufidiyaay hadi wala lamdegaalmaayo ciraabkeedadahay walbaabii haddana waa kay iskadari suriyon waa iskadari kalka yani waa may may kala leray ardulmaxsharna waa lera qiyaama dil geerimeela lakukulama doon may leray shama la sheegi manaa shama dadka lasuruma doon saasa la sheegi istan meelandamboy kadali kolka yani ogin gaalad walkasa kuwargaban kolka midistaanka oonaya saldhigange eh, si kabaabiyaaya kadadaalayan mana haduu la iskadari kooxkoox lakuwer unhaankinjarhano hubanaasiye haanka islaanka la isbaabiyahayaan meel suri maha waa isin reer suri dhibaato yani linkias waarsala cumar cumar yani waa kay kolka reesaaso meelasa markaas gobsaden abu cubaydi iligaas sham dimiska gobsadi uma saara huwa abu cubayd socdi bijaishihi jaishi abi cubayd ala socdi wa macahu abi cubayd macashayna iyo khaalid bn lwalid iyo faftataxuu furuden muduna shami sham magaalooyinka furfuruden furuden sham magaalooyinka dhan sidee ka furuden ilaa an wasaluu ilaa kudiran ambakiya mil ambakiya leraw mana ambakiya ilaa kudiran hay bacda fatxi yarmuki yarmuk furashadeeda bacdishe saara abu cubayda saa socday bijaysi jaysi abi cubayda abi cubayda ciidinshe lasor ilaa dimashka dimashka lasor wakana khalid bn lwalid khalid bin walid may haada yatakadam huwa khalidka in hormaraw ihaada aljaysha ciidanka an faxaasara khalidun khalid shiri dimishka dimishka yashiri sabciina todobaatun laylata min layla todobaatun hamin yashiri todobaatunka minyadka misu korkuhaysid magaaladii oo caasimada haytay sham caasimadi ahayti xiligaas may gumaysidaayey talyaaniya gumaysidaay roma gumaysidaay faxaasara dimisa yani waa kay dimisk yashri sabiciina todobaatun laylatan min layla yashri shamta yani falastiin iyo yani waa kay masalan bakuli lubnaan meelililay kuli walaalan dhan wardhaan may la liskaraay sham may liskara jari وasamica khalid khalid iyo dheegi data laylatin laylado dhadiyaye dawlaa kayli boog iyo dheegi fi dimishka dimishka dhadiye kaylaka dheegi magaaladii caasima caasimad haytay sham caasimadi haytay kaylaka dheegi facalima khalidun khalidun welid oo ciidankii hor yamay yani waa dheegay faxaasara huwa khalid lamirka milas milas khalid abu cubaydi horta ciidanka korkoo kumahay hoos rowshay ciidanka suni janan oo kale markaas iligi hor ciidanka dhong ay korkukumay khalid laakin cumara casilay may kabedelay abu cubaydi kabedelay kolka wa kana khalid ibn lwalid may haaday yatakadamu huwa khaalidkin hormari aljeshan hormari faxaasara khaalida kanaga binaw faxaasara huwa khalidun khalid ashire dimishk ashiri sabciina todobaaton laylata min layla ashiri wasamica khalidun may leegay data laylatin fi laylatin aminko datis lawlaa layla ibuugya dheegi fi dimishka magaalada dimashkiya kayli bukadheegi facalima khaalidun ma ogaaday ana aljunda ay jundal junda rom ana aljunda ay junda romi reer rom ciidansho gaalada ee sanaco ini suubiyan walimatan walima samaysadeen walimadaasoo sakiro yo sukraameen biha fi lwalima kamrada dhameeno re sukraameen saasa ogaaday maydiska daran watarakuu ku tabeena mawaaqifahom makaan istaagyaalkoodii alxarbiyata military lanisbay saasa ku tabeen waay fatasallaka khaalidun magaalooyinkii zamankii hor may haytay magaalo mayl kuwareejiya sor waleeraw derbe magaaladan sadan dhomto iyo derbe la kuwareejiye kufula la saare bes meel controlka lilay okel meelusay okel derbisha e meelada kukufule bes intana maakufule masala magaalada ajirite galaayan masalan sad magaaladan okel oo baada fadi meelas controlkas yani waakay masalanba warshada okelta lakukufule intana yani alamaara lakukufule bes lamada meelod akula bes lasadun walkukufule afarta miilood magaalada laa kugalaw derbi kuwareegsan mi laa kugalaw mane kolku saasa weli jira haddoo magaalada afarta miilo laa kugalaw mahayn zamanki hor magaalada don derbi laa kuwareejiyaay miilo lakukufule bes kolkuntiyeedahaytia fatasalaga salilay waako fatasalaga khaalidun khaalid iya tilaabsadi suura lmadinati madinadii dimashk leraay derbisha hatilaabsadi waay oo marka waa saybn lahi derbigi kore hatilaabsadi watabica may harahay derbigo tilaabsaton natan mayba derbiga yani dhufeesa lakajar kalkun dhufeesadi nimanki yoba kamra dhadhamen sugraamnamerdurnayan kutaban ogda waardayma leh kalkun kor miro kutilaabsadi ilbaabka bohol fureed muslimiinta ilbaabka kuaruraaya guri ilbaabshi lafuri o kale koraab kalareed oosla furayreed suugidita furdaay o kale yani hadda muslimiinti waay gaaladii wadankiisho yani matala aagi kutaben bed ilbaabkan furaay reed kaalis fatasalaqa khaalidun khaalid hati laasade suura almadinati madina derbishe watabica yani may rahay hu khaalid bacdu shujacaani geesiyaalka islaamka baclo kumid aya rahe uma fataxuu muslimiinti furudeen may fataxuu fureen shujacaanti geesiyaalki muslimiinta albaaba baab almadina madinadii dimashk ilbaabshe fureen wakabaruu takbiirsadeen allahu akbar allahu akbar calaamadii baaqiyo iska kataan muslimiintu a ilahiya wiin walkas ilahay kusareeyu mana macneed oo gaaladan hadi yani ako ilahay awoodisa kusaraysa galni hadu ako magaaladi agalni fadakala ljeisu jeiskiya gali jeiskaas o alislamiy langisday mukabiran xaalakoni mukabiran aleyki takbirsad allahu akbar leyi faafaaka jundu romi rom ciidankood yaha min sukrihim sukri ljundi ciidankii sukraanshoa kumirowen wadalabo may dalbadeena asulxa heshiis iya dalbadeen walamaana amaani dalbadeen waay fasaalaxa may la heliyey manaa kuley waabna qofsatenba silheliyaana yani nabadbaadiya saran fasaalaxa abu cubaydat bn ljarax abu cubaydat bn ljarax oo amirki ciidanka hingaamiyaay lasulaxtami hum aroma roma lasulaxtami kana romu rom may haadena ad awfado ini nseeden nwafdiyeyen ahaaden ilaa abi cubaydata wafd ahaan nkaseeden wafdan wafdi indiren yatlub huwa wafdiga dalabaw alamana nabadgeliyo inin la badbaadiye dalabaw faamana huwa abu cubayd badbaadiyey amin waaley hum aruma amin waali wadakala huwa abu cubayd gali macahum maca ruma dimishka dimishka la gali falsakaa lakulmiso ciidanka binaan ciidanka dadkaa gali magaalada galin ee binaanka roogisingaamiy aha ingaanki kolkantadantirsadeen rumiyiintii bes badbaadi falsakaa huwa abu cubayd lakulmi bikhalidin khalid bin walida wasat lbalad magaalad binaansa kukoys wasat lbaladi a idinka kuta gale markaasa madaa gale binaanka kukoy faakbara main kabrey huwa abu cubayd hu khalid main kabrey bisulxi heshiis dakan gaaladan rum e heshiisa lagalni nladegaadanto erges fakafa khalidun an lgitaali khalid markaasa kureebtoomi amirkadilsiya golaadi dirisiya kureebtoomay madladegaal sudiya diritilkadaafi a fasaalaxa abu cubayda taa laheliyay hum ruma laheli waamana huwa abu cubayda amin welay hum rumtiya amin weli waarsala abu cubaydata diray licumara radi allahu tacaala canhu yan diri yubashiru haal abu cubayda bishaareeya ha yani wa cumar an bishaareeya bilfati fati dimishka yani wa kay furashadiye oo um dunya leray addunyada aadiye addunyada aadiye lera dimishkada may meelbarwaaqo badan oo wega badan oo eedn nicmo badan waay islaamka kumid islaamka waktigaasa dhubsadi kolka uma saara cumaru uma uma saara abu cubayda abu cubeydiya la socday bijaysi jaysi abi cubayd abi cubayd ciidinsheya la socday wa macahu maca abi cubayda abi ubayd abi cubayd maca shayna iya khaalid bn lwalid bay faftataxuu hora ankay furugan muduna shaami shaam magaalooyin madini madinati mudun makajami a shaami shaam magaalooyin horan furuden ilaa an wasaluu ilaa iyo kudiran anbaakiyata tuulo leraw magaalo leraw anbaakiy leraw kudiran asilatun hadi asila maada xadata meh darsi fi shaami shaam meh kadarsi bacda fati lyarmug bacda fati lyarmug saara abu cubaydata bijeishi ilaa dimishka maada samica khaalidun may deegi min xisaari godoomisha li dimishka dimishka may deegi hadi degin وama faal وamada facala may fali وasamica khalidun data laylati lowdaa fi dimisa yani wa kayhen fatasalaga khalidun sura madinati وatabicahu bacd shujcaani mada facala may fali arum rum may falin bacda dukul jeish lmuslimin dimisa faafaaba jund rum min min sukrihim wadalabuu asulxa heshiis walamana amin weelow ya dalbadeen ahi yani wa ki masalam saaso udkur khulaasata fatxi dimishk dimishko furashadiiy warte kooba nin sheega ka sheeg fataxuu yani waa kay fata yani waa kay sidile faxasara dimishka sabciina layla wasamica khalidun data layla lawlaa fi dimishk faclima an aljunda sanacuu walimatan sakiruu fiha watarakuu mawaaqifahum alxarbiya fatasalaka khalidun asura ila akhirihi addars lhamis cashar darsigii tuman ishanaad fatxu bayt lmaqdis walhalaatan adin sham dilay kumidhat baytulmaqdis yani sham dilay kumidhat adars lhamis cashar darsigii tumi shanaad fatxu bayt lmaqdisi baytulmaqdis furashadeedi qabla an yusaafira abu cubayda abu cubayda safar hortiye lifatxi dimishka dimishka furashadeed an safar hortiye yo istaklafa abu cubayda tamay khaliifka dhikay calaa filistiin wlurdun may khaliifkan ka dhikay cumar camra bn alcaas cmar bin caas iya khalifa kadhiki wa ngedal marsi mana khalifa kada ngedal marsila wa kofsay dinigaasa kadegaalanga ari mana urdun iyo yani waki masalan bahay suuriya iyo lubnaan iyo yani magaalo wantun kulisho mayla liskala jiray shamla liskala jiray xiligi hor ay qabla an yusaafira abu cubayda abu cubayda safar horsiye lifatxi dimishka dimishka furashadeedan safar horsiye ya huwa mayba gadaal marsiyey abu cubayda calaa filistiin filistiin ma in gadaal marsiyey wlurdun urdun ma in gadaal marsiyey yani camr bn alcaas camar bin caas gadaal marsiy a faxaasara huwa camar bin caas shiri alurduna urdun iyo shiri waayo milin hata ashraafta degaasoo haashimiyiinta degaayan urdun lileye xilligaaso yani saaso shaamta kumid hayt urdun i kulli afartaasdo shaam lay kumid ahay dimashta urdun iyo lubnaan iyo falastiin kuli maylay shamlay liskere mana hada gobol gobol alkual yani wal reebreebiye odowka reebreebiyey faxaasara lurduna faxaasara huwa abu cubayd shiri mayafadey camr bnu caas faxaasara huwa camar shiri alurduna urdun yashiri hataa hazama roma hataa hazama ilaa yani camarku weeraro aroma rom ilaa bayt lmaqdis nku weeraro maya kujibi waayo faxaasara huwa camar yashri alurduna urdun yashri xataa hazama huwa camar ilaa kujibiyo aroma rom kujibiyo ilaa bayt lmaqdis njibi sin dugdaay bayt lmaqdis akahoobiya kishiri waay romti rumaaniyinta waktadaas roogeen fasaara huwa camar binu caas ya socdi waraa'ahuma socdi fasaara camr bnu caasa socdi waraa'ahum waraaa rom room jadaalsho oo jaben oo baydulakisrooreno meelon jaben ad socdi waxaa sara camru bnu lcaas shiri hum aruma roomtiya shiri oo yani ah, baytulmakdiskio galen ati shiri xataa dalabuu ilaa dalbadan asulxa heshiis dalaban xataa dalabuu ilaa dalbada nimankii roomiyinti asulxa heshiis dalaban calaa yadi lkhaliifati khaliifka galantis cumar ibn khadaab heshiisku dalaban cumar bn khadaab heshiiskula galaane eren islaamka lankahukuma xiliigaas cumar ahay cumara heshiisa galaan mae amirka mae amirinta abu cubaydi mafadaano cumara khaliifla galaane heshiisa galaaneer waxaa sara camru bnu caasiri hum arumashiri hataa dalabuu rumaniinta idaa ku dalbadan asulxa heshiisku dalaban calaa yadi lkhaliifati khaliifka galantis heshiiska ku dalaban cumar ibn alkhataab eh. ay khaliifka yani iyalheliyaaneer fakataba camru bnu caas camar binu caas abtugi law lilkhalifati khalifki an abtugi bidalika sulxi heshiiskaas an abtugi nimankaasa heshiis ya fadaani lin ya war farmi nka fari cumar oo madini roogo farmi handiri waay fasaafara min almadina fasaafara cumaru cumar ya safari min almadinati madiniya kusafari bacda an istaklafa huwa cumar marki khalifka dhiki madina caliya bn abi alib khalifanka dhiki bacdishe falama wasala cumaru cumar maki hadeere ilaa bayt lmaqdis baytulmaqdis hadeeri ya saalaxa cumar laheliya ahlahu ala bayt lmaqdis ahlulbay baytulmaqdis helshe laheli romaniyenbi ah wakataba may abtugay lahum liahli beyti ahlulbeyt may abtugay ah yani cahdan heshiis biljizyati jizy balan lakalabalantama lilmuslimiina muslimiinta jizyati ayan iwa ibdaayim ibdaay romi rom baaqiyalowsho calaa ma kanuu caleyh walyohareent inti iskuhaysadayan وتأmini knاsihim knisiyaalshon lang amin walaw وakusiyihim baadiryaalsho lang amin walaw وdalika sanata خamsa caشhar min alhijra wa hijratu mishan rogdo hagtay xiligaas uma saafara cmar cmar iyo sii safari ila shami shami an safari fanadama may nadaamiyay xukumatah xukumata cumar cumar xukuumidiis iyo nadaami warataba jaisha ciidin sheen horaan tartiibiya nadaami waay faxaasara urduna xata hazama rom ilaa bayt lmaqdis arog fasaara huwa camar binu caasiya socdi waraaan waraa rom reer rom gadaalshoo socdi waxaasara huwa camar shiri huma roma shiri xataa dalabuu ilaa dalbadaan asulxa heshiis dalban calaa yadi lkhaliifati khaliifki galantiis yani heshiiska dalban cumar ibn khadaabe radia allahu tacaala canhu fakataba camr bnu caas oo ciidankii markaas baytulmaqdis qabsadi eh lankin jaamiyaha camar binu caas ayaa abtuge lahu licumar an abtugi bidalika sulxi heshiiskaas nimanka a heshiiska dalbayan rumaniyin heshiiska dalbayan an abtugi fasafara huwa cumar yaha safari min almadinati madina ku safari bacda an istaklafa huwa cumar marki khaliifan kadhiki bacdishe caliy bn abi alib cali bn abi alib madina khaliifan kadhiki bacdishe falama wasala cumar cumar marki deeray ilaa bayt lmaqdis deeriya saalaxa huwa cumar laheli ahlahu ahla bayt lmaqdis laheli oo rumaniyiinti eh wakataba cumar cumar absugi lahum liahli bayt lmaqdis an absugi cahdan heshiis biljizyati jizilklheliya oo yani wa kay lilmuslimiina jizidaaso lilmuslimiina muslimiinta sugnaati jizida muslimiintaas jizya siyaasan ari sanadkaasntaas jizya lisingoabe isku dhoogasan iwaabgaihim waibdaihim baaqiyelawsho calaa maagilaka baaqiyelaw kanu iyo aadeen reer rom caleyh ma korshay aade min jilin isku haysada dinting haysada laakin jizidiibasan aleli hadii sirsaan galaw diideen wadinka iskurooga laakin sididibasasasalagaleeli wataamini kanaisihim waala taamini kanaisihim kaniisyaalkooda ini lan badbaadi wabi wabitaamini biljizyati akacdosanta wabitaamini kanaisihim kaniisyaalkooda ini aamin walo lan badbaadi wakusasihim baadiryaalsho widaadiyaalsho kusas manaha is is asag may leray lanka wadaadka nimanka yani wa ka masalan baadiryaalka ya kusas lene iwa kusasihim wata'mini kusasihim baadiryaalso inilang amiguel oo kan isyaalka kajiran wadalika alwaktu waktagaas kaase eh, oo cumar dadkaas laheliyahay baytulmaqdis lakosaday may haytay sanata hamsata cashar min alhijra tuma ishan hijrada loogdo uma safara cumar cumar iyo safari ila shaami sham antikewan safari fanadama cumar nadaami xukuumatahu xukuumadiisa nadaami ilan si usabe oo khaalid anca dilay oo abu cubayda khaliifan kadhikay bes duulmaad la horon dilay hoolii horeylan diri kolkun horba mankoyna abubakar la ciidanka diri hata kolkun ciidankin seedahay cumar amanti la dooradi cumar abubakar bacdishay hata ciidankii nadaamiyahay ges fanadama cumaru cumar nadaami xukuumatahu xukuumadiisa nadaami xukuumada nadaami xukuumadi yani ahi aki masalam nadaami wa oo lanki madaxaay adin hibilo untuse adin untuse oo kal shishal bedeli nadaami warataba jaisha jaisha cumar cumar jeish ratabay ha yani waa tartiibi wa asilatun haadiyati nadaami lakidikanta ratabayen maada facala abu cubayda samay soobi qabla may sameey qabla safari safari abi cubayd lifati dimash safar hortiya may soobi qabla an yusaafira abu cubayd lifati dimash istaklafa may dhaafay calaa filistiin walurdun may dhaafay camra bna alcaas biyenka dhaafi usi ka dhaafi a cmar bin aas kasaye khaliifan karika meelo ka dhaafiya qofso eri maada facala camr bnu caas fi lurdun may kusuubi faxasala lurduna xata hazama rum ila bayt lmaqdis limaada safara cumar bn lkhadaab radi allahu taala canhu man safar ila bayt lmaqdis man safari yani likatbi camr bn lcaas bidalika sulxi fasafara min almadina bacda an istaklafa caliy bn abi alib yani mada wamada facala cumar cumar may sameey uma saafara cmar ila shami fanadama xukumatah warataba jaish waratabi yani wa ka saas wa meedan qool lay yani bayt lmaqdis ay yani wa kay fatu bayt lmaqdis iliye iyo leraay xilligaaso iliya iyo leraay magaashe oo hadalkiya fakataba yani fakafa an lgitaaliya kureertoomi kolka iliyadaas hoostasa mana maylaya ay fasafara ila yani wa kay masalan ba iidiyadi yani bayt lmaqdis melis falama wasala cumar ila bayt lmaqdis saalaxa ahlahu meliye bayt lmaqdisi bayt lmaqdis kana huwa bayt lmaqdis may haaday yusama kilka magacawo yahaadi korlaan iliya iliya leray saafara cumar cumar an safari ilayh ila iliya an safari faqaabala may korkooyay hu cumar may korkooyay yazid bnu abi sufyaan iyo korkoy yazid ibn abi sufyaan yani yazid ibn abi sufyaan iyo korkoy yazid ibn aki sufyaan silara yazid ibn abi sufyaan iyo korkoy wa abu cubaydata iyo korkoy ciidanka dadki oo mjeefyaalka islaamka dadkiinka miyaayu faqaabala may haqaabilay muqaabalo ka sameeyey korkoyay u cumar yazid ibnu abi sufyaan iyo wa abu cubaydata iyo wa khalid ibn lwalid cala lkhuyuuli hal saarmin fardiyaala calayhim cala lmadkuuriina han hatla shay korshon iyi addibaajo xariir iye walxariiru xariir korsho iyi dar oo xariir iyo dibaaj wedadana korkoya hingaamiyaalka islaamka umaana sadidas yoo dar oo fafayl shamti kugobsadeeno dar fafayl gabang maana fanazala huwa cumar degi firis eku degi waakada cumaru cumar dhaadi dadkan sifaylin legasangobar janame jalangyaalka oo libis oo bargib waakada cumar gaadi alxijaarata sida gaadi waramaa cumar cumar fardiyey hum almadkuuriina haniyatila sheegaya ya bilxijaarati sido ka fardi wa sidogya galantaan buusiday ka fardi ingaamyaalki koorkoen libisanaayeen waqaala cumar cumar may kagoolay manaha ficilkiyo eyinga eh, ye ya inkiraay ficilka diidinyi libiskiyo gabanga diidinya waqaala cumar cumar may kagoolay ma asraca ma rajactum can ra'yikum eli ma shayon cadiimun ye asraca si degdeg badan kuwaali ma rajactum rujucakum nagashidin an ra'yikum kunaglaansangar ra'yigin ra'yi aakirihaay ra'yi addunya meebang nagatangari dilay bu aha shaamba hogobsatan meeba ra'yigin ra'yi addunya nagadi eme lagasfay lagaadasangari ra'yigin ra'yi aakhiro din ilaahay alan gargaaroy bahaytay eme ra'yigin goobtan ba naglaasangari emeeba labas i walfay lagaadasan oo raaxaysadaasangari ma sheegin cadiimun iyo asraacati degdeg badan kuweeri ma rajactum ey rujuucakum a nagashidinki degdeg manaha asraaca ficlu tacajuba lere kalkun mata soy masderiyu mafcuula mililku dhambale mafcuula milila ku saare ma sheegin cadiimun ye asraca faacilkan wujuban asturoyi ficlu tacajub faacilka wujuba lang asture naagog yelambae ma sheegin cadiimun ye asraca si degdego badan kuweeli ma rajactum rujuucakum nagishidingaali senayo ng nagdaasa an ra'yikum ra'yiin kunagasen ma shayun caliimung ye asraca si degdego badan kuweeli ma rajactum rujuucakum nagishidin an ra'yikum kunagdaasan sayo ra'yigin kunagasen atastakfaahu nabiyum naba miya yani waa kay buba kuweeldaday fi hada zay libaasan kal e wainama inkalmahane shabictum erigdan miya yaabua markisinlabes i walaan kaadaasaan mundu sanatayn lamadan sin aan islaamka maamulaha la erigdena darfayla kaado galen miya ari mana oraamaafkaadi garne wallahi kadhaaraday lama sin isku dhaafo law facaltum hada zaya libaasan kulan faylisin samaysan cala ra'si miatayni lama boqol sin madashi hata kasamaysan lastabdaltu bikum ayrakum ayrka asin kabedelaysn lawsan aajiley mana ima libasfayliyo leo darfaylibkuntudaasan ma maldirnihu lasoyaari mana yani libaasyo iyo darkan fayleyo gaban an diidinyi mana ay ma shayun waqala cumar umeray ma shayun calimun ye asracadki deg deg badan kuweeri ma rajactum rujuucakum nagashidin an ra'yikum ra'yiin kunagdaasaan atastaba yani wa kay atastaba atastaba uduka weldhaday hu an libaasa libaasan kan nabiy nabi libaaska weldhaday atastaba atastaba kolay tirtirnya atastaba hulema baadama dhegeysa istagmaahu ming miya ya atastakbiluna miya may diki atastakbiluna atastakbiluna niya atastakbiluna ni haygaabilaasana saasmasayla fi hada zayi haykalagaabilaasana atastakbiluna ni waw miya atastakbiluna ni bilaasana fi hada zayr libaasan kan kala dhaabilaasanaw ime libaasan fay lagaado dirtin azay mana alibaas lay atastakbiluna niha i kala dhaabilaasana fi hada zay libaaskan kan kala dhaabilaasana walhaal wainama inkalmahana shabictum diribdan miyaw yabua mundu sanatayn lama sina bes e dirgaasan miya wari mana ime bidirgdaan libaasan gaado dirtin oo kofka hobismil ofsad ogta yani shanisaas mana dadka shanishosaas kofka madaxga walala dagaalama badan madaxnimali oo kofka kolka madaxgo nagado bes saorkinkafaylahay mal argaw muraayadiisa dhiisade bes yani darfayle gundude waa yani waa masalan saasu kolka saas me islaamkan hoogholongobado maybua ini dadka dhan siminaadano kan oo ciidanka safka horka jar iyo kan gadaal jar iyo siminaadano isla nooladaano saasana bahanye mana kolka hada cumar mayliyaaka inkiraay madaxyaalka islaamka markaasinganagade dharkan faylagabaankankiraan atastakbilunani haygabilaasana horkooyasana fi hada zay libaaskan kan ehkan horkooyasana wa inama sharictum waabiyaab waa dherigden miya mundu sanatayni bese lama sina dhadiyo kadherigteena dharfay lagaado dhagateena ser mana wallahi kadhaaraday law facaltum hada lficla ficilkan falaano dharkan sudan fay lagaado isin nagatan hata hadi lama sina laylisheega isku dhaafa calaa ra'si lmiatayn lama boqol sin hadii umragaa nin ilaahay nin deersiyo meelaha ta darfay intaas halgan taano meelo deero ilaa meelo deersan reed kolkan waaba darfayle gaadaan ertaan lastadaltu bikum isin sin bedele hayrakuma sinka bedelaari mana ciidankay min hingaamiyasamari mana libaaskiyo fayli darka faylo qaadeen aan diidinyi mana saasa yani cumar kula koorkooy adarsu darsigaaso asaadisa cashara dersigii toman ilihaad hada maxaluhu wamabxaduhu wa fatxu misra misra furashadiye waliskandariya magaalo iskandari leraw furashadeed wasaxraa saxra furashadeed manaa lama degaanki furashadiis kalku dhinidin may laan wareegay yani waa kay africa heshe laan wareegi dinin heshe laanbay sudan dhinidin saxrag lakin sheegahay manaa nilosay diniga laanbay fatxu misra misra furashadeeda wlskandariya iskandariya yeena misr ree kumid at ah. magaalooyinka koley misran kuwi yani waki masalan miran hadi lalay kahira lalay kahira magaalada kuwi magaaladi koley lamaadamosha fatxu misra misra furashadeeda wlskandariya iskandari misr ree kumid atiyan ah wsaxraa lama degaanki furashadiis hada maxal mabxath sama kana cumar cumar marki haaday ilan may bua misradiyen may layla hariirtay shamlay dhina kula hariir dinuga sham kula hariir dhina kalan afrig dhinagaasina kula hariir lama kana cumaru cumar marki haaday bishami sham marki haadi ya ista'dana may ku idin dalabay ho cumar may ku idin dalabay camr bn lcaas iya ku idin dalabi fi fatxi misra misra furashadeeda oo kalkun shamti hoob la gobsadi misri inlaabame misri gobsadeedi shamtan yen falastin lay dinin kularise masr diyan dinigan lay yani meelole kularis hadaba yani meelolilay falastin iyo gaza iyo narirana yani masr kadali lay faadina lahu waarsala macahu faadina huwa cumar idami lahu licamr bni caas yen idami waarsala huwa cumar diri macahu maca camar bin caas ala diri jeishan ciidan ala diri jeiskaasoo yablugu cadadu cadad ljeish jeiska tiridis deraw itnaa cashara alfan um ilaa makun diraw manaa idan yala dariwa misreshe lambay oo islaamka waktigi oo lahadeerdi sham iyo misr iyo ciraaq iyo xiligi islaamka deeryalinin kusheegoya taarikhi wa falama wasala camr bn lcaas camar bin caas marki oo nayaw deeray ilaa misra deeri yadacaa huwa cumar camr nweeri ahlaha ahla misra misr helshe nweeri ila lislaam ilaa dukul lislaam yo nin jiilahaysaden dadkaas firco faraacinada leeraay yani wa kay wafiya aha irshen weeray dalislam idha dukul islamga weer degaayeen aw iljizyati ila ljizyati jizin dhiiban ini jizi dhiiban islaamasa waa kala kudhexay male famtanacu reeb doomen jizima dhiibano eran faxaasara shiri camar hum ahla misra iyo shiri xataa dalabuu ilaa ku dal badan asulxa heshiis dal badan wadafca jizyati jizyadiibo ku dalbadan faqabila camrun camar aqbali minhu min ahli misr asulxa ku aqbali waabqal muqawqisa muqawqis iyo baaqyeli marika misra ah raisan hal caleyn korsho raisanka iyo muqawqis usulaysan wakume koraysan kumaamulana leri usulay madaxsin hada ay yani uma saafara huwa camar insii socdi misri ribawin ila iskandariya magaalada iskandariya lileyan socdi misr yani magaalooyinka ahay tan lamaad magaalada caasimad tanquin waay tankigd waay fadaca ahlaha ahla iskandariya iskandariya helshe waan weeri famtanacu reer toomeen faqatala camrum ladagaali minhum ahla iskandariya hataa fataxa ilaa furdaha iskandariya kahran gasarku furd mano uma takadama bijaydihi kol islaamka adba xalaarada islaamka oo yani waa masalan kiyaalo hada yani lilay masalan oo yani islaamka xilligaasa deeryalilay hadda waa islaamka miila oo laku yani lakumaamulaayo hata islaamka badana miila kubehen oo dadka oo yani kitaabesanifan misri hakubehen kadalilay mana kutubtadong miilala kusuubihayo diinta islaamka saabti uma takadama bijaishi halgankaas camar bin caasa miila gobsadyalilay oo miila islaamka deerti cumar xilligiis misr deerti diinta uma takadama bijaishihi takadama huwa cumar lahormari camrun lahormari bijeishi jeishi lahormari ila saxra saxra lama degaanki baadid hajiya lahormari wa xataa wasala ilaa usudeero barkata magaalo tuulo barka lera isudeeri faftataxa huwa camar furode ha albarkata furfur iya furode waftataxa baraabulsa algarbi baraabusa algarbi magaalo lera wadan lera furode وacazama go-aansadi cala tawajuhi kalku dinigan balanbahay kalku ay وacazama africa dinigaasaan baafaday sudan iyo yani waki masalan yani dinigaasaan bay وacazama may go-aansaday cala tawajuhi injihaysado ilaa tunisa tunis laanjihaysad tunis macruf waayo yani waki masalan tunis laanjihaysad raadi ay walba si sheegaan adi magaalooyinki wala lakufa wala lakuridheegey wljazair jazair hanjihaysad linashri islaami islaamka silanfidiyo fi afriqiya africa islamka la sudan iyo dhining laanbaafurdu afric laanfiri mana kuliha milan hadi malisa lilay iyo tunis iyo dhinigan yani waa kay matalan islamka laankafidi fanahaa cumaru cumar radi allahu tacaala canhu iya kureebi kalkun si dheeradahan ciidankina badinyaa ciidanka kalkun wala neeftiyay marku hadana ciidanka kalakabedelo saasa la faani bes kalkun hoolo meelo bood beersi bes miila kunagoel fanahaa cumar cumar akureebi hu camar akureebi waamara cumar amri hu yani camar iyo amri bilwuqufi cinda xadiso ntaan dhaaftaysok meelilagogedana meelilagojia orani wadi yani fato lama kana cumar bishami marki hadi a istaadan ama idin dalbay cumar camr bnu caasa ku idin dalbay fi fati misra misr furshada faadina huwa cumar an lahu licamar an waarsala cumar cumar diray macahu maca camar camar maca je jeishan ciidan ala diray jeeskasoo yablugu diraw cadad cadad jees jeeskasoo tirgis diraw itna cashara tumilam alfan min alfin diraw falama wasala camr bn lcaas camar bin caas marki deeray ilaa misra deri yadaca huwa camar anweri ahlaha ahla misra misr helshi anweri ila lislam ilaa dukul lislam isaan galowshi anweri awl jizyati ama jizi ni dhiiban famtanacu reebtoomin ahlu misr jizin ma dhiiban man islam ma galaano mayn badanaayna yani wahe injiila haysadeen daska injiila haysado yon yay romaniyiintas lay korkukumaasa injiila haysadeen faxaasara huwa yani qibdiyiin an badiyin hada qibdiyiinta yani hadi laleydegas marmar qibdiyiinta lakutari badnaayo dad hatabroogan oo asinki xiligaasi yani haysadeen isku haysadaan oo qibdiyiinti oo misr isku degin oo injiili haysadaan oo yani kristaan ayay e jiraan faxaasara yani waa faxaasara huwa camar shiri hm yani misra ahlu misr yashri hataa dalabuu ilaa ku dalabaan asulxa heshiis ku dalabaan wadafc aljizyati jizya dhiibo ku dalabaan faqabila camrun camar aqbali minhu min ahli misra asulxa heshiis ku aqbali waa dalbo muqawqisa muqawqiski oo magaalada kumaayo malika misra ah misr maligeed ay baaqiyeli raiisan hal raiisan ay aleyhim ala ahli misr ahlu misr raiisan ay uma saafara huwa camar socdi ila askandariya magaalada iskandariya leraay oo misr re kumid ayaan socdi fadacaan weeri ahla ahla iskandariya iskandariya ehelkoodian weeri famtanacu reer soomeen fakatala camrun camar usi idinsa la degaalimeen hum ahla iskandariya hataa fataxa huwa camar ilaa kufurdo ha iskandariya kahran kasafi ho kufurdo uma takadama bijaishi uma takadama camrun camar ala gali bijaishi jaishi camrin camar jaishi horuna socdi ila saxraa lama degaanki oo baadiga haytaan la socdi hataa wasala ilaa usdeero camar barata baar cd bara meeldheer awdeer faftataxa furdiha albarata furdi waftataxa daraabulsa algarbi iridin daraabulshe wa furdi wacazama may go-aansaday yani waa kay cala tawajuhi injihaysado ilaa tunisa tunisla injihaysado iwaljazair wa ila ljazair jazair meelo dheeraw meelo magaalooyinkaasa injihaysad linashri islaami tunisiin i jazair kulli haduu islaam dadka xiligaasa islaamka ladersalilay waljazair jazair lanjesa linashri islaam islaamka silanfidiyo fi afriqiya africa dhafis lankafiri kuliha kuli afriqiya africa dhamaanteeda islaamka lankafidi ay fanahaa cumaru cumar iyo reebay hu camar ku reebi kalku meelila ingudubto meelu rooga radialahu taala anu wa amara huwa cumar amri camar iyo amri bilwuqufi surumow cinda xaddi xaddi camr bni caas camar bin caas surumtis hadii ayna surum meelatil inti laabsato meelahoogaari asilatun hadi asila maada facala camr bn lcaas camar bin caas may fari bacda fatxi filistiin filistiin marki la furuday bacdisha may sameey lama kana cumaru bishaami istadanahu camrun omeri yani maada facala camr bn caas bacda fatxi filistiin yani lama kana cmar bisham istadanahu cmr bn lcaas i fati misra saasa yani samey udkur khulaasata muwajazatan can kayfiyati fatxi misra waliskandariya walibiya asaxra intaasay yani wa kay hordaan saxra liskara libiga dhomba saxra liskara ay yani wa kay saxra libiya macruf hadaba meel yani lika kaadilka dhamahayo wadamay linkudub lileyl dhigas manaa mar mar wa dadka beshay tariiba galaayana Ah, yani yurub antu kugalan fadaan guraw dhegas mana saxraa kadimadeena kadaalilay mismiila firinyin libya firinyin kadaalilay mana dhalinyarad meelka dhamaadaanka baabahaya yuruba lagalasingara islaamki kutabahin yani masalam masalam munguri walaa laweydiye lilay kabacdi meelolo kadhamaaday khatar shele kolkun yani islaamkaas ku hogdo diintaas ku haysato may faylaha wadankaas ku hogdo kooblaaantaas kusooto yaabiskaas ku aanta saasa fayla islaamka la isku haysato inta islaamka waa allah ufadeeda meelo kadhimada fadi mana addunya tiraadiyaas kolka yani mel ilaa waktigaasa mel unfur mayley hada kolka udkur sheeg khulaasatan warkoobon mujazatan la gaabi mujaza warkoobon oo la gaabi sheeg can kayfiyati fatxi misra misra furashadeeda qaabshe waliskandariya wa can kayfiyati fatxi iskandariya iskandariya furashadeeda kayfidiya wa libiya wa can kayfiyati fatxi libiya saxraa lama degaanki libi leray furushidiis kayfidiya sheeg ahay war sheekoobansheegsheeg mana tan day wa horeen si wadaasay falama wasala cumar bn lcaas ilaa misr daca ahla ila lislaam aw ljizya famtanacu faxasaram hata dalabu sulxa hay yani wa wadafa aljizya faqabila minhum asulxa waafgalmu qawqis malika misr uma saara ila alexandariya fadaca ahla famtanacu faqatalam hata fata ila aakiri horeen si wadaas mana wersanin sheegla jawaabey walimaada may lam yuwaasil n hariri waayo camrun walimaada may lam yuwaasil huwa camar nin hariirine fatxahu fatxa camr camar furudis ilaa ifriqiya furudaw ma in hariri waayo linahyi cumara cumar reebowshay darteed wa amrihi bilwuqufi cinda xaddihi taasaan hariri waayo adarsu saabic cashar wallahu aclam